muxaadarada darandooriga ah ee laysu daba joojiyey danta looga jeedaa ma aha duunye iyo maale dabaqyadii fardowsi halkuu doortay nebigeennu jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh abuubakar radia allaahu canhu oo aan fursadaha dayicin ayaa wuxuu xiiseeyey albaabadaas oo dhan kii la soo sheegay jannadaba in isagu uu noqdo ayuu nebi allow waa yaabe oo micid looga yeedhayo albaabada jannada oo dhan baa jirta markaasuu yidhi haa waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto adiguna dareenka baleeg dareen buu cabbirayaa hadday jirto anigaaba doonaya ayaa ayaa meesha ku qarsoon wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa inaad adigu noqoto hankaagu waa inuu noqdaa albaabada jannado dhan in lagaaga yeedho meel yaroo sokaha ku meeraysan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني ولا ليال dhammaanteen waxaynu caawa waa habeen jimco barakaysana waxaynu fadhina masaajidkii cabdiraxmaan garyare ayaynu ka qaadan doonaa shaykhuna alfaadil sheekh maxamed aadan maxamed imaamkii calimataan oo wada garanaysaan aan u baahnayn baan filayaa tacriif badan idinka baahnayn muxaadaro aad iyo aada u qiimo badan si markaa walaalkuu sheegay oo ka warramaysa hanka iyo qofku inuu higsi iyo maarata himilo leeyahay oo uu meel sare ku socdo saas insha allahu tacaala ayaynu sheekha si fiican ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa aniga naftayda iyo nafihiinama inaynu noqonno alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna kuwa ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa dhegaysta dabeetana markaa raaca kuna dhaqma ilaahayna ha inagu anfaco sheekhaan kusoo dhaweynayaa isagaa markaa si maaragtay faahfaahsan inoo siin doona falyatafadal ishaykhu ma'juura الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهضله mar walba mahadleh si gaara nicmada islaamka iyo iimaanka ugu mahadleh mahaddaa ilaahay kadib walaalayaal waxaan u mahadnaqayaa walaalaha runtii aan inoo diyaariyey in kulankani inoo qabsoomo oo uu masaajidkan barakaysan inooga qabsoomo waxaan jecelahay runtii inaan in yar ka horraysiiyo mowduuca masaajidkan iyo taariikhda aniga uu igu leeyahay inkastay ku macaano lahayd malaa habeen in laga dhigo inaan in yar daakiradayda iyo maskaxdayda dib u yar celiyo anigoo yar oo dhallinyaro ah oo dhallinyartahay hor fadhida qaar badan oo ka mida da'dooda ah ayuu ahaa masaajidkani masaajidkii aan wax ku baran jirnay masaajidkii aanu ku cibaadaysan jirnay ayuu ahaa noloshayadana waxa uu ku leeyahay aniga iyo dhallinyaro badan oo imaka dee rag waaweyn oo odayaalo ah markaa dhallinyaro ahaa waxa uu ku leeyahay raad iyo ta'hiir gaara ah ayuu u samaynayaa masaajidkan waxa uu ahaa masaajidkii la nagaga rabeeyey annagoo yaryar in hankayga kor aan u qaadno mawduuc alhima alcaaliya inaannu hansara yeelanno inaannu hiigsi fog yeelanno inaannu himilo sare yeelanno masaajidkii macallimiintii halkan wax ku dhigi jirtay ay nagu rabayn jireen ayay ahaayeen ee aan loo tusi jirinoo qudha inay cashar qudha noo dhigaan laakiinse in adduunkan iyo caalamkan xil naga saaran yahay ummaddanna ay u baahan tahay cid tusaale u noqota oo diinteeda iyo adduunyadoodu waxay ku hagaagayaan in loo sheego masaajidkani waxa uu ka mid ahaa midharhkii masaajidada ahaa ee lanagaga rabayn jiray marka waxaan isleeyahay masaajidkii arrinkaa lanagu rabayn jiray iyaanuu maanta nin weyn noqday oo aan dhallinyaro ahayn iyo caawo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ii qadaray inaan kelmad ka jeediyo waa ilaahay mahadii alxamdu lilaah alxamdu waxaan xasuustaa imaamkii wakhtigaa masaajidka sheekh hereri waxaan xasuustaa mu'adinkii masaajidka aw xasan labadaba allah naxariisto waxaan aad u xasuusanahay halkii aan fadhiisan jiray markaan tafsiirka ku dhigan jirnay masaajidkan dee masaajidka waa la yaro bedelay jihadaasaan anugu ka soo fadhiisan jiray alla maxaan halkaasun soo fadhiistay iyadoo culimmadu tafsiirka noogu dhigayso macallimiintii runtii ugu badnayd ee tafsiir noogu dhigtana uu ka mid ahaa sheekh ismaaciil cabdi hurre ismaaciil dheeg uu ahaa sheekhii inta ugu badan tafsiirka masaajidka noogu dhigay waxaan la ilaabi karin sheekhii kale isaguna tafsiirkan masaajidka ku dhigi jiray ee markii dambena burca u guuray sheekh faysal cali faarax waxaan runtii aad u xasuustaa masaajidkan waxa uu ahaa markii dawladdii hore siyaad barmay jeclayn dacwadda iyo diinta iyo dhallinyartu inay runtii hore u socdaan may jeclayn masaajidoo dhan way naga soo xidhay culimmadiina way xidhxidhay masaajidada qudha midharhka noo furnaa ee aannu ku gebban jirnay ee aannu wax ku dhigan jirnay ayuu masaajidkani ka mid ahaa bal macallinkii oo lagaa xidhay qur'aanka aanka kuu dhigi lahaa ama xadiidka kuu dhigi lahaa tafsiirka ama faqiga kuu dhigi lahaa masaajidadii kale oo aanad waxba ku dhigan karayn macallinkaagina jeel ku jiro imaamki jeel ku jiro xaggeedu carari annaguna aanu go'aan qaadannay ah dhallinyarnimadu waa cajiib ha ka yeelina marba masaajidka laydinka heriya mooyaane ka kale un tago unoo wax ka barta ama ku bara waxyaabahan aadka u xasuusta waxaa ka mid ah wakhtiyadaa waxaanu dhigannay kitaabka laa tajriidulbukhaariga kitaabka tajriidulbukhaariga la ydhaah ayaanu dhigannay annagoo markaa dhammaynay ama gebagebo ku dhow ayaa culimmadii lanaga wada xidhay imaamadii baa la xidhay dabadeedna waxaa dhacday annagoo dhallinyaraa baa la layidhi dee arday u noqon maysaane wax dhiga dabadeedna berigaa aniga waxaa laygu yidhi sow tajriidulbukhaari imika maad dhammayn haa tajriidulbukhaarigii dheg siddeed bilood baan masaajkan ku dhigayey bal arday yaroo imika bilowa oo kitaabkuu dhigtay imika la leeyahy dhigo oo u baahan daraaso badanoo waa ku dhammaynaa alxamdulilah siddeed bilood ayaan masaajidkan tajriidulbukhaariga wakhtigaa ku dhignay masaajidkani aniga runtii raadkaasi igu leeyey duruustaan ku dhigtay iyo casharadaan ku dhigayba masaajidkan iyo waxaanan ilaabi karin runtii hudheelkaa la yidhaha iid mawlac baa kas imika masaajid yaroo wanaagsan baa laga dhigaya mawlac buha waa halkaanu qur ku baran jirnaynu ku xifdiyi jirnay iyaduna abtiyaashay aniga xaq badan bay igu leeyihin abtiyaashay xaq badan bay igu leeyihinoo masaajidkanna waa abtigay kaasna waa abtigay markaa meeshaan qur aad ugu dhigtayna waa abtiyaashay marka haddaad mararka qaarkood maqashaan xagga aan ka soo jeeday iyo xagga abtiyaashay abtiyaashay anigoo u badiyey hayla yaabina diintaa maanta aan baranayo maraakistooda o sababahaydeh culimmadoo naga wada xidhan ayaa qur-aanka anigoo markaa aniguna balowbalowah oo xifdigiisu iska yar jilcisan yahay oo aan dhammaynba ayaa sheekhii masaajidka nagu tukanayay baa la xidhay sheekh maxamed deeq baa la ydhaha wa wa taqaanaa masaajidkiina waxa loo bartay masaajidada kale oo dhan magaalada intaad aragtay waxaa lagu tukanayey magaalada gebigeeda waxaa lagu tukanayeyba waduxaa baa laga soo bilaabi jiray masaajidkaa marka laga tago masjidkaasoo qura wax jus lagu tukado masaajidkaasaa jiray sheekh maxamed deeq baa bilaabay marba qof baa saacidi jiray mar sheekh labaatan jus ayey baa saacidi jiray oo iskuulka macallin noogu ahaa mar dambana sheekh kale oo mursa laydhaa oo baydhabiya xagga xamar ka yimid ayaa saacidi jiray deedna waxaan sheekhiina waa lanaga xidhay ramadaanna way soo gashay anigana qur-aankaygu waa wagashwagash waa bilow <laughs> deedna waxaa la yidhi tuki mawlaca ka tuki halkaa dee maalinoo leyn ma qur-aan xifdi badan baan hayaa maalinoo leyn baan juskaa soo akhriyi jiray inta igu qoran saan soo akhriya soo akhriya soo akhriya aduu alxamdulilaahi kaga saarnay <laughs> intii ilaahay nooga qoray markaa hortu markaad u fiirsato masaajidada xaqa saa kuugule ama maraakiista xaqa kuugule markaad timaado waxa kaa lumayaba majaalkiibaaba kaa lumaya wixii aad ka hadli lahayd bau kaa lumaya leanna araadbi waa imika dhowr iyo soddon sano ka hor baan ka hadlaya ayaan ka hadlaya waxaan uga jeedaa meelahaas weliba halkani meelihii ugu muhiimsanaa ay ahayd markaskani uu ahaa waxaa la nagu baray sidaan qadimayba waar aad baranayso quraankan iyo xadiidkan ma aha inaad naftaada u baratee caalamkaa u baahane hankaaga kor u qaad meeshaad higsanaysaana ha fogaato caalamkaoo dhan baa xilkaa saarany ayay culimmaduna bartay saas darteed waxaan caawa aana goostay alhima alcaaliya inaan waxoogaa ka idhaahdo waxaan ilaahay ka baryayaa in han sare uu ina siiyo himmada iyo han sare waxa weye qofku inuu meel fog wax ka arko waxa uu raadinayaa inay noqoto meel weyn oo naftiisa wax tarta oo dadkiisa wax tarta oo dalkiisa wax tarta oo diintiisa wax tarta qof hansokaa leh waxoogaa yaro aad iska yara waxoogaa baro markaad baratana allahuma salli ala moxamed yaro shaqayso wax yarood cunto iyo wax yarood cabto iyo reer reersamee intaasuu hadduu warkaagu ku soo ururo de han ma lihid hankaaguma foga bale waa hankii kufaarta waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu alancaamu waannaaru mahwan lahum baa ilaahay yidhi kuwa gaaladii yatamatacuun waa iska yara raaxaysanayaan waa iska yara nafisayaan waxoogaa waya'kuluun waxna waa cunayaan ama waa cabbayaan wayaakulu kamaa kamaa taakulu alancaam sida nicmoolida sida xoolaha geel iyo adhig iyo looda laakiin han fog may lahayn hankaasoo ilaa aakhira u gudbiya oo aakhira xataa wanaag u keena deedna maxaa soo baxay maadaama hankoodu aanu fogayn fanaaru mathwan lahum naar baa hooy u noqotay baa ilaahay yidhi kuwa ilahay nagama dhigo hankan waxaa yeeshoon dadka qiimaha leh waxaan jecelahay intan yaree muqadimada ah markaan ka baxo inaan tusaalayaal ama qur'aanka ah ama axaadiida runtii aan wakhtigayga ku soo ururiyo markaan intan yaree hore muqadimada ah ka baxo himmada iyo hanka sare markaad han yeelato ficilkaad samayn lahayd hankaasaa maamulaya hankaa aad leedahay baa waxaad qabanaysa maamulaya sidaa darteed saalixiinteennii wanaagsanaa ee aynu ku dayanayna mid ka mida ah wuxuu yidhi himmataka faxfadha hankaaga iyo hiigsigaaga ilaasho waayo himmada iyo hanka sare ashyaada iyo wax allo waxaad qabanaysa iyo waxaad doonaysa o dhan iyadaa u ah horseed qofka hankiisu uu wanaagsanaado maaha wax xun ku hami ee runna ka sheega wixii ka dambeeya ee arrini markuu hankaa wanaagsan la yimaado waa u hagaaga bal eh diinta islaamku waxay inoo sheegtay in qofka muuminkii haddii uu wax yool samaysto ama waxuu ku hamiyo ha ku hamiye ee xataa ay u suurtogeli weydo inuu camalkaa sameeyo laakiin niyadaasi ka soo go'do in ilaahay agtiisa uu ajri iyo wanaag ku leeyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa saxiix ahaa waxa uu ku yidhi man hamma bixasanatin qofka wanaag ku hamiya waad goosatay inaad wanaag samayso falam yacmalha laakiin muu samaynoo uma suurto gelin katabaha allaahu cindahu xasanatan kaamila ilaahay wuxuu ugu qoraa xasano iyo wanaag dhammaystiran waxaa iga go'aana caawa inaan salaatuleylka u kaco waan ku seexday barnaamijkaygii waan diyaarsaday laakiin iimay suurtogelin oo alla ma qadarin hankaa wanaagsaneen la imid iyo dareenkaa wanaagsan iyo hamada aan la imid ilahay waa iga abaalinaya sidaa darteed waxaan himmatulmu'mini himmatulmu'mini ablagu min camalihi bay culimmadu yidhahdaan qofku inuu wax qabsado xataa haddaanay u suurtogelin waxaa wanaagsani waa arrin xeel dheer oo fog runtii lagana abaalinayo ambiyada markaad u fiirsato iyo rususha weliba kuwa ugu sii horreeya ee markaad u fiirsato waxaa lagu ammaanay ululcasmi min alrusul inay go'aan iyo hansare leeyihiin ayaa lagu ammaanay markaasaa ilaahay jalla jalaaluhu waxa uu yidhi nebi moxamed isagoo la hadlaya fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul u sabir oo dhabar adayg mashaaqada adduunyada iyo hawlaheeda iyo dacwadda iyo diinta intaba u sabir u dhabar adayg dariiqu ma oo kuma goglana ubax iyo furaash iyo roogog laguma goglin laakiin waa dariiq u baahan sabir waa dariiq u baahan hansare waa dariiq u baahan in loo sabro waa dariiq u baahan casmi iyo go'aan fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul diinteennu waxay u dhaqa u socotaaba haddaynu si kale u dhigno walaalayaal in ay ummaddu inay hore u socoto oo ay tartanto oo ay kala dheerayso oo wanaagga loo kala dheereeyo waaba mid ka mida diinteennu qodobbada ay inoo jidaysay ee ayna fartayba imise aayadda qur-aan waa la kala dheeraynaya in la kala dheereeyaa la doonayaa la beratamo oo kala horeeyo ilaahay baa jalla jalaaluhu qur ku yidhi fastabiqu alkhayraat khayrka u kala beratama waa loo kala dheeraynaya qofka hanka sare le unbaa hore u soconaya ilaahay baa yidhi saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum haye wa jannatin carduha asamaawaatu waalard u barantama saaricuna waa tii arrimaha ugu waaweynee aakhira yaalla maxaa ka mida ah in dembigaaga la dhaafo maxaa ka mida ah in janno lagu geliyo taa waxaa lagu gelaya tartan qof hansarale unbaa tegaya qof iska seexday oo hurda oo caajisoo kasali ma jirto walaalayaal markaad qur'aanka kariimkaa u fiirsataan markaad qur'aanka eegtaan ee aad u fiirsataan dadka ilaahay uu ammaano ee uu sida gaarkaa ah u ammaanay dadka go'aan kalena uu ku tilmaamay waxa uu sheegay in ay dad sifooyin iyo tilmaamo wanaagsan leeyihiin oo go'aankooda fulinaya oo diinta u halgamaya oo ilaahay ajri kaga doonaya markaasaa ilaahay qur'aanka waxa uu ku yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir mu'miniinta waxaa ka mida rag baa ka mid ah layskuma jiree rag baa ka mid ah. gaara oo sifooyin leh oo han leh oo go'aan leh ayaa ka mid ah. oo rumeeyey wixii ay ilaahay kula ballameen ka rumaynaya waxay ilaahay ballan u qaadaan diin iyo dacwaddiisa iyo jihaadkiisii ay u ballan qaadeen ka rumaynaya fa minhum waxaa ka mid ah, man qadaa naxbah man wafaa nadrah mid ballankii ilaahay uu la gelay fuliyey oo sidaa diintii ilaahay ugu dhinto oo dhiiggiisa u huray wa minhum waxaa ka mida man yantadir mid sugaya weli aan naftu ka dhicin ee doonaya diinta iyo koruqaadkeeda halka ugu dambaysa ee uu gaadhsiinayaa inay noqoto inuu naftaba u waayo oo uu dhiiggiisu u qulqulo doonaya markaa aan gaadhin weli amase inuu nasr helo man yantadir ima nas wa ima shahaada in la guulaysto islaamku caalamka hogaamiyo iyo inuu ilaahay dartii u dhinto ou dhiiggiisa u huro iyo mid fuliyeyba waxay ku soo degtay baa la yidhaahdaa aayaddaasi saxaabigii anas binu nadar ee dagaalkii beder ka hadhay dagaalkii koowaad ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu galay dabeedna wuu ka naxay waanu ka murugooday ma dagaalkii koowaadee nebigu galee beder ayaad ka hadhay ayuu is yidhi wuxuu idhi haddii intuu dhaartay buu idhi haddii ilaahay qaswad labaad iyo dagaal labaad iyo duulimaad dambe uu dhaca buu idhi ilaahay muujiye waxa aan sameeyo la arkee waxaan sameeyo dagaalkii uxud baa yimid dagaalkii uxud buu galay muslimiinta waati markii dambe la jebiyey isagu wuu badheedhay siddeetan darbadood baa ku dhacay oo darbad seef ku dhacday iyo leeb lagu ganay iyo wareemis la wareemay intuba xataa la garan waayey jidhkiisa isbeddelay rijaal baa la yidhi waa dad han leh waxaa kaloo qur'aanka kariimka inoo sheegay walaalayaal in ilaahay qur-aanka uu yidhi fii buyuutin waa guryahan masaajidada ilaahay fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalun laa tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi waiqaami الصalaaةi waإitaaءi الزakاة yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluubu wاlabsaar nuurkii ilaahay ee lasoo sheegay aayadihii ku jiray waxaa laga helayaa fii buyuutin guryo dhexdooda nuurka iimaanka iyo islaamnimada ruuxdii uu qofku ku dhaqaaqayey ee dhaqaajinaysay ee iimaankiisa kor u qaadaysay guryahanaa laga helaya guryahan ilaahay waa guryo ilaahayna faray inaynu arrinkooda kor u qaadno dhisno daryeelkooda iyo nadaafadooda ilaalino camirno cibaado ku camirno cilmi ku camirno dacwad ku camirno ilaahay wuxuu uhi markaa yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal gelin horiyo geli dambaba waxaa ku tasbiixsanaya oo ilaahay ku nasahaya oo ilaahay ugu cibaadaysanaya rijaalun rag waa dad nooc gaara dad go'aan leh dad higsi leh dad himilo leh laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah ganacsiga iyo baayac mushtarigay ku dhex jiraan kama mashquulinayo dikriga ilaahay kama mashquulinayo duruustii iyo casharadii socday kama mashquulinayo salaaddii masaajka lagu oogayey kama mashquulinayo sekadii la siinayay ciddii lahayd waa dad yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub waalabsaar qalbigoodu waa islabarogaya oo marba dhinac buu u socdaa talow maad badbaadi annajaat min alcadaab waalfaws biljanna way ku fakerayaan iyo inay cadaabka ka badbaadaan yakhaafuuna yowma qalbigoodu waa ruxmaya indhahooduna marba dhinac bay eegayaanoo talow maad ka badbaadi bay leeyihiinoo deedna sida sifooyinka ay ku badbaadi lahayn oo kuwan aynu soo sheegnay ka mid yahay oo masaajidkii in la ilaaliyo oo cibaadiyo digri iyo aqoon lagu ilaaliyo ayay ku ilaalinayaan halkaa maxaynu ka ogaannay walaalayaal marka ibnu mascuud oo kale iyo ibnu cumar oo tafaasiirta markaad baadho ibnu mascuud baa wuxuu arkayaa dad salaaddii laadimayo salaaddii baa laadimaya marka salaadda la addimo ee sidaa loo addimo ayaa wuxuu arkay ibnu mascuud suuqa dhexdiisii dad intay shaqadoodii iyo meherahoodii ka soo dhaqaaqeen soo gelaya oo intay faraha ka qaadeen masaajidoodu soo cararaya markaasuu yidhi kuwaasi waa kuwa qur lagu sheegay fii buyuutin adina allah markaasuu rijaalu laa tulhiihim tijaaratun wakadaalika ibnu cumarna waa laga wariyaa ibnu cumarna intuu saa suuqa u istaagay ayaa markii la addimay ay saa soo dhaqaaqeen markaasuu waa kuwaa ilaahay sheegay adduunyadu kugu dhegaysaa may horta ka gaadhsii intan labadan isa saar intan dhag haddaad tiraa ilaahay baa allaahu akbar baa layidhi ilaah baa wax walba ka weyn baayac mushtarigaagan iyo hawshaadan iyo faa'iidadaadan tanaa ka weyn barakadii halkanay ku jirtaayee u dhaqaaq baa lagu yidhi qofka go'aankaa qaatay han buu leeyahy ay yuqadimuuna waxay dhahan culimadu marka aayaddaa fasirayaan yuqadimuuna طaacatahu wa muraadahu wa maxabbatahu calىa muraadihim wa maxabbatihim daacada ilaahay muraadka ilaahay doonayo jacaylka ilaahay ayay ka horraysiinayaan waxay naftoodu doonayso o dhan intaa haddaan walaal ka dhigay muqadimo waxaan doonayaa qisooyin inaan idiin soo qaato qur-aanka iyo sunnaha waayo qisadaa wax lagu fahmaa dadkii hanka sare lahaa ruwaayaadka aynu sheegi doonnaa hadday axaadiista aayaadku waaba cad yihiinbe ruwaayaadka aynu sheegi doonnaana waa riwaayad saxiixa bal dadkii hanka lahaa ayaan jecelahay inaynu tusaalayaal soo qaadanno waxaan jecelahay marka koowaad inaan soo qaato qisatu cajuusi bani israa'iil qisadii gabadhii reer bani israa'iil inaan idiin soo qaado bal qisadaa u fiirsada xadiidku waa saxiix calaa shardi muslim wasaxaaxu asheikh albaani xaakim iyo ibnu xibbaan iyo ayaa soo saaraya abu yacla fii musnadii ayuu soo wada saarayaan xadiidka waxaa warinaya abi muusa alashcari nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka mida nin acraabiya ayuu u imanayaa acraabigaasaana ama ninkaa rirmiyigaabaa martigelinaya nebiga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam muu hayn mid kibra mid kor isu qaada muu isagoo ummadda oo dhan u telinayay nin reermiyi ah oo badwi ah ayaa nebi maxamed martigelinaya nebiguna ka aqbalaya kibri ma lahayn nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ninkii nebigii waa u karaameeye u maamuso wuu sharfo wuu soo dhoweeyey uu martigeliye nebi maxamed sala allahu alah wasalam dabaa'icdiisa waxaa ka mid ahayd haddii qof wanaag u sameeyey muu ilaabi jirin dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iitina adna markaaga noo kaale waadna soo dhowaysay adna markaaga noo kaale dabeedna nebi maxamed buu u imanaya dabeedna nebiguu ku yidhi sal xaajatak nebigaa ku yidhi waan jeedaa sal xaajataka ile nebigu maanta inuu karaamiyo isna doonayaa waa bal maanta maxaad qabso bal weydiiso waxaad u baahantahay maxaan kuu qabtaa bani aadamka waa reermihii kolley saxaabigani nebiga uu soo dhoweeyey uu karaameeyey baahidii gaarka ahayd ayuu ka hadlay bal nebi maxamedoo ku yidhi adigu dhaqankeennuna waaba iska noocaaso imminka haddii lagu odhan lama bal qabso wallaahi busaaradaa iska yaro jire horta waxaan iskaga yara baahnaa jaamacadda cid iga bixisa dhallinyarta waxaan u yara baahnaa dukaan yaroo la ii furo waxaan u yara baahnaa dee dhaqankeenna waa dabeecadeenna meel yaro soka inaynu ka hadalna mawjad hoose ninkii saxaabiga ahaa ee caraabiga ahaa laftigiisu arrinkiisu kamuu fogayntaa deedna wuxuu ku yidhi naaqatun narkabuha waacnuzun yaxlibuha ahli buuhi waxaan doonayaa buui hal aanu gaadiid ka dhiganno malaa inagu awrkaynu haddaan gaadiid ka dhigannaaye malaa markaa labada waa la isticmaalayay iyo xayn yar oo riye ah oo reerku maasho ayaan anugu intaa midho riyaaiy waxaan u baahanay iyo hal baan u baahanay buui <laughs> intaasuu ninka qabsaday <laughs> nebi maxamed wuxu uhi maanta sal xaajata nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inaanu hankiisa fogayn buu saxaabiga arkay waxaanu doonayay saxaabadiisa inuu soxo saxaabigana qurina kumuu socon dabeedna hadalkii saxaabigaa uu la hadli lahaa uu ka jeediyey saxaabadiisu oo dhan ayuu la hadlay si uu u tuso waxaa ka weyn tan ee haddii su'aashaasoo kale la weyddiiyo ay qabsan lahaayeen dabadeedna wuxuu ku yidhi acajastum an takuunuu saxaabigii o dhan lama hadlayo waa diris ummadda u dhigaya oo ilaa qiyaami saac u dhigaya miyaad ka caajisteen inaad noqotaan sidii islaantii reer bani israa'iil saxaabadu islaantan maba maqalba war maxaa idiin diidan sidii islaantii reer bani israa'iil saxaabadii waxay yidhahdeen oo yaabeenoo wamaa cajuusu bani israa'iil oo islaantan reer bani israa'iil nebi allo maxay ahay deedna wuxuu yidhi qisadiibuu markaa nebigu bilaabaya sala allahu calayhi wuxuu yidhi muuse ayaa reer bani israa'iil saaray masar buu ka saaray markii ay ka baxayeen masar ee ay dariiqii qabsadeen ayuunbay dariiqii ka lumeen dariiquunbay ka lumeen dariiqii baa ka qaldamay dabadeedna nebiyullaahi muusa dadkii weyddiiyey wuxuu ku yidhi ma haada war maxaa dhacay waxaan inagu dhacay waa maxay so inagan lumnay deedna waxa ku jiray culimaa la socotay reer bani israail de waxbaa la kala dhalay waxbaa laysu dhiiba imika waa jira int boqolaal sano wax layska soo dhalay baa jira deedna culimmadoodii la socotay baa waxay yidhaahdeen arrin baa jiray nebiyullaahi yuusuf uu ka horreeyey nebiyullahi msl tafirtii reer bani israa'iil baa laisla wada yahay laakiin uu ka horreeyey wuxuu nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markay geeridu ku soo xaadirtay ayaa ballan buu naga qaaday haddaanu nahay reer bani israa'iil waxa uu yidhi ka bixina masar ilamaa haddaad ka baxaysaan aad anigana lafahayga ka saartaan meydkayga ka saara markaa imminka waynu baxayne haddaynu baxaynena meydkiisii iyo lafihiisa imika ka tagna meesha sidaa waatan way nagaa lunnay nebiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa wuxuu idhi faman yaclamu mawdica qabri oo yaa garanaya qabrigiisu halkuu ahaa yaa garanaya deedna waxay yidhahdeen cajuuzun min bani israa'iil islaan reer bani israa'iila garanaysa markaasuu cid u dira islaantii baa timid waa loo socdaa dhegaysta addaba halkaas way timid dabeedna waxa uu ku yidhi dulliinii itus buu yidhi calaa qabri yuusuf nebiyullaahi yuusuf qabrigiisii waxay tidhi dhayrdheel kuguma tusayo xataa tucdiyanii xukmii ilamaa aad xukun iyo shardi iyo ballan ii fulisa anigana talo maxay doonaysaa ma boqol kun oo dollar soo dhig bay leedahay talo ma guryo ii dhis bay tihi talo ma beera ii samee bay tihi waa su-aasha runtii la isweydiinayo markaasaa nebiyullaahi muusa ku yidhi wamaa xukmuki xukunkaagu muxuu yahay maxaad doonaysaa waxay tidhi haye muxuu saxaabigi yidhi saxaabigi muxuu yidhi reemiig ahaa in yar buu qabtay ismaha adduunyaah nebiguna wuxuu doonayey han ka sarreeye kaa markaasaa waxay tidhi anigu akuunu macaka fi ljanna waa intaynu soconay waxaan doonayaa inaan adiga kugula macnoqdo adiga kula jiro jannada jannada inaan adiga bahda jannada kula gelaysa maaha jannada dadka wadagala inaan jannada ka mid noqdo may bahda adigu aad ku jirto nebiy ambiyadaan doonaya inaan meel la galaanu hankaygu waa kaa nebigii baa yaabay shardigii wuu fulin kari waayey ilaahay baa u waxyooday buu odhanaya xadiidka nebigu sala allahu calayh wasalam waxaa lagu yidhi c xukunkeeda iyo shardigay qabsatay si markii uu shardigii iyo ballankii u qaaday ayay dhaqaaqday meel yaroo biy biyoxidha biyo yar ay ku jiraan ayay tidhi halkaa taga biyo ku soo urureen waxay tidhi biyaha ka dhura deedna qoda waa la qoday deedna lafihii nebiyullaahi yuusuf baa laga soo saaray markay qaadeen lafihii nebiyullaahi yuusuf markay qaadeen iyo meydkiisii markay qaadeen ayaa ilaahay dariiqii u saxay buu nebigu yidhi milu daw'i nahaari sida maalinta cad oo kale ayuu dariiqi u baxay dariiqay ka lumeen halkaa fahanteen miyaad fahanteen may sharax u baahan ma adduunyo yar qabsan doontaa mise wax weyn baad hankaagu waa inu sarreeya ilaa aakhiro waxay ku leedahay janno qura maaha anuu bahda nebiyadan doonaya adaan doonaya meel kula galo oon kula rafiiqaan doonaya hankaagu halkaa ha noqdo adduunya yaanu noqon hankaagu ha sarreeyo waa qodob taa ma iga haysaan mid kale axaadiid iyo aayaad baynu isdhex dhigi doonnaa insha allahu tacaala adduunya akhrabaa hankeedana waynu ka warrami doonnaa maalin maalmaha ka mid ah nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay albaabada jannadu ina ay badan yihiin ilaa sideed baa lagu sheegaa deedna waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalama yidhi qofka ahlu salaadka ah waxaa looga yeedhi doonaa albaabka salaadda qofka ahlu jihaadka ah ee diinta ilaahay u jihaaday waxaa looga yeedhi doonaa albaabka jihaadka waxaa looga yeedhi doonaa dadka soomka badan ee sooma baabka rayaan la yidhaahdo ee cokanaanta looga yeedhi doonaa saasu albaabadiibuu u tiriyey abubakar radia allaahu canhu oo aan fursadaha dayicin ayaa wuxuu xiiseeyey albaabadaas oo dhan kii la soo sheegay jannadaba in isagu uu noqdo ayuu nebi allo waa yaabe oo micid looga yeedhayo albaabada jannada oo dhan baa jirta markaasuu yidhi haa waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto adiguna dareenka balaag dareen buu cabbirayaa hadday jirto anigaaba doonaya ayaa ayaa meesha ku qarsoon wuxuu waxaan rajaynayaa inaad adigu noqoto hankaagu waa inuu noqdaa albaabada jannado dhan lagaaga yeedho meel yaroo sokaha ku meeraysan abubakar radia allaahu canhu wa ardaah oo taariikh weyn nebiga sala allahu calayh wasalam ku oo jeyshulcusra markii dagaalkii tabuuka cuslaa aynu wada garanayno qisadii in cumar wuxuu hayeyba uu soo qaaday maalintaa uu laba ka dhigay maalkiisii uu nebiga u keenay u yidhi maanta abubakraa daafti in yar kadibna bakar yimid isaga oo wax alle wuxuu adduun lahaaba banka soo dhigay isagu kala badh lama hadhin maalintaasuu cumar yidhi waan ka hadhay albaabada jannada miy mid looga yeedhayaa jira ha adaaba ku rajaynaya ad noqoto hankaagu waa inaad sidaa noqda waxaa runtii aan jecelahay inaan ku saddexeeyo qiso kale oo idan waa taqaanaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka waa kii hadlay xadiidkii saxiixa ahaa ee muslim iyo bukhaari baa bukhaari iyo muslim ba warinayaan ee uu sheegay in ummadiisa toddobaatan kun oo kamid ay jannada ku geli doonaan bilaa xisaab toddobaatan kun oo bilaa xisaaba toos ayay u gelayaan jannada nebi maxamed baa afkiisa sharafta le udgoonku sheegay saxaabi ka mida saxaabadii nebiga oo cukaasha ibnu muxsan la yidhaaho ayaa wuxuu xiiseeyey inuu toddobaatankaa toos caladuul jannada u gelaya inuu noqdo bal hankiisa eega toddobaatan kun maba badnayn marka la eego soo toddobaatankaa inuu isagu ku jiro ayuu doonay markaasaa wuxuu ku yidhi nebi allow ilaahay ii bari inuu iga dhigo mid ka mida toddobaatankaa ah. deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi anta minhum ka mid baa tahy ka mid baa tahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xukaasha saxaabi kale sidii waar fursadda aadna ka faa'iidayso dee albaab furan bay noqonaysaa ilaa qiyaamahana toddobaatankan inay qolaba in ka qaadanaysaa laga yaaba saxaabadii meesha fadhiday mid baa la siiyey fursaddaa iyo shahaadaddaa hadduu mid kala hadlo oo haddana mid kala hadlo oo mid kala hadlo oo mid kala hadlo oo ummaddu u wada hadasho toddobaatankii inay ku leefi karaan waa wax dhici karaan baa dhaweyn karaan nebigu calayhi salaatu wasalaam usluubkiisuna usluub xakiim u ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa moralka kama diri jirin waana usluubka la doonaya macalimiinta iyo murabbiyiinta iyo waalidku inay dadkay rabaynayaan ay kula dhaqmaan isagu nebigu sala allahu alay usluub cajiibu kuna hadda wuxuuhi sabaqaka biha cukaasha dee maanta waa lagaa dheereeye dee cukaasha kaa dheereeye dee jaaniskaaga sugooye markaaga war naga aamuso adna meed dabagelaysaa muu odhan waa maxay nin baan qaatay naga aamuso muu odhan maanta waa lagaa dheereeye musaabaqaa dhacday iyo tartan baa dhacay maanta cukaashaa helay booskaa macallinku waa inuu ardayga xataa wuxuu doonaya haddaanu siinayn waa in suluubkaa nebi maxamed oo kale kula hadla waa deri xadiidkan iyo xadiidkii hore cajuus bani israa'iil culimmadu istimbaada waxay fawaa'idda iyo mustafaadaadka ay ka soo saaraan waad yaabaysaa lakiin naguma jeedna imka in waayo waqtigaan inoo saamaxayn saxaabigaasi nebiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ka maqalkuu ka maqlay toddobaatan kun baa bilaa xisaab ku gelaya jannada markuu maqlay ayuu doonay inuu noqdo sidii nebi allow ilaahay bari inuu iga dhigo mid ka ah. hankaagu waa inu kaa noqdaa xadiidkan kalena iga qabta rabiica ibnu kacbin alaslamiy radia allaahu canhu waa xadiis imaam muslim uu ayaa wuxuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaan habeen la baryey oo aan la seexdoon gurigiisa ku nagaadin nebigana wuxuu ahaa khaadim shaqeeya inaan yaroo u shaqeeya oo qiimo badan buu ahaa oo nebiga u shaqeeya deedna waxaan u keenay buu idhi biyihii weysada iyo baa wuxuu u baahnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaynu horeba u sheegnay maxaan idinku idhi nebigu cid abaal u gasha ma ilaabo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sal wax weydiiso maxaad ii weyddiisanaysaa maxaan kuu qabtaa deedna wuxuu idhi bal inankan u fiirso rabiica ibnu kacab alslamiy bal xadiidkan laga warinayo iyo inankaa bal hankiisa baleeg wuxuu ku yidhi faqultu as'aluka muraafaqataka fi اljannati ayuu waxaan doonayaa rafiiq allele islaantii reer bani ninkana iska celiyey wuxuu waxaan doonayaa inaan rafiiq kugula noqdo oon kugula saaxiibo jannada dhexdeeda adiga rasuulka allow cajuusaddii reer bani israa'iil ma islaantii reer bani maxay qabsatay iyadu nebi muuse isna yuu qabsaday nebi moxamed sal alla alay anu waxaan doonayaa inaan adiga bahdaada noqdo inaan jannada kugula saaxiibo taasi meel buu dhigay nebi maxamed kama sii joojina wahayra daalik wax kale ma qabsanaysaa bal sii wad marse huwa daak anuu arrimahan yar meelahan yar ku soo meeraysan maayee waxyaabahan yaryar iminka lagu soo meeraystay adduunyada iyo xane anuu warkaygu wa kaa inaan adiga walalaakhiratu khayrun wa abqa soo taasaa baaqiya soma aakhiro ayaa rasmigaa taasaan doonayaa adiga inaan kula macnoqdo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa talu siiye taladu siiyey maxay ahayd iigula dadaal oo igu kaalmee buu idhi naftaada inaad sujuudda badiso salaadaha aad u badi sujuudda badi hataa sujuudu tilaawadu way soo gelaysaaba sujuudda qur-aanka way soo gelaysa sujuudda badi salaadaha badi salaada tuko faralka ilaali sunnayaasha ilaali rawaatibta ilaali sunnayaasha mudlaqaa ilaali badi badi haddaad doonayso inaad la rafiiq noqoto halkaa maxaynu ka fahnay qaacido odhanaysa maxay qofka doonaya inuu ambiyada la rafiiqo nebi maxamed la rafiiqaa waa inuu ahlusalaad noqdaa salaadiisu waa inay salaad iibsamaysa noqota aqiimu salaa salaad toosan oo taagan oo la oogayo oo faraheedii leh oo tayadeedii leh waa inay noqoto kaasna waa xadii kale xadii kaleaan idiin sheegaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa gaaladu waa tii dhibtay muddo badan waa kii meesha ku rafaad ka soo gaadhay saxaabadiisa waa tii la dhibay akhiiran gebagabadii waxaa loo ogolaaday nebi moxamed inuu hijroodo warkaasoo ay maalmahaaba sugayeen gaaladuna qorsho dejisay in kaw laga siiyo go-aankii kama dambaysta ha noqdo dibna aan la isu weydiin dhalinyaro la diyaariyo mar qura seef lagu wada dhufto qoladan uu ka dhashan aanay nebiga waxa weeyaan inaanay waxba weydin reer maka go markay qaateen nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waa tii loo oggolaaday inuu qaxo oo u hijroodo nebi moxamed wakhti aanu soo dhaqaaqi jirin oo kulul oo duhura ayuu soo dhaqaaqay dabadeedna saaxiibkii abubakar radia allahu canhu ayuu go'aankan u sheegayaa in loo fasaxay inuu qaxo oo uu madiine u qaxo eeg hadda waa maxay waa shakhsi la dilayo waa shakhsi la eryanayo waa shakhsi la dhibayo marka dhibaata ay jirto inaad ka yaragga bataad jecesha maaha safar yar raaxo yar raaxaysi iyo tanazuh maaha shakhsiyad la leeyahay dhuumasho ku qax oo ku bax oo dhuumo oo isqari oo haddii la qabto ay dhigeen isagoo nool iyo isagoo dhintay madaxiisa haddii la keeno in waxa weeye boqol geeloo cascas la dhigayo qofkii keenay intaasuu leeyahy markaa geelu markaa muxuu u malaayiin dollar buu dhigmay la dhigay ma safar ma raaxa raaxo maaha waa dhib iyo rafaad dee bal waaye waa lagu oggolaadaye dee bal anna ree makaan sii joogayo howlaha kaleaan sii dhammayn doonaaye dee bal iska anbabax muu odhane bal abu bakar u fiirso wuxuu yidhi xadiidka bukhaari baa warinaya markuu nebigu yidhi waxaa la ii oggolaaday inaan baxo ayaa wuxuu idhi fasuxbata biabii anta wa ummi yaa rasuula allah buu idhi aan raaco aan kula saaxiibo aan garab galo oon kula joogo oon raaco nebi allow hooyaday iyo aabbahay baan kugu furtay dhib halkay kaaga dhici lahayd hooyaday aabahay ku dhacday adiga kuu quuri maayo dhibe rasuulkii ilaahayo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam waad i raacaysaa abubakar hanku leeyahay waa maxay nebi moxamed inuu raaco inuu meel kula dhinto inuu nebi moxamed la socdo oo uu la rafiiqo ayaa isaga rajadiisa iyo wanaaggiisu yahay inuu diinta iyo dacwadda nebiga garab galo ayaa hankiisu yahay hanka la doonaya inaad yeelataa walaalayaal diinta ayna bartay inaynu hankeenna kor u qaadno iminku haddaan idin weydiiyey idinka maxaad doonaysaan aakhire maxaad doonaysaan dee jannaan doonayaa baad odhanaysaan soo saa ma haddee xataa jannadii baa la yidhi hankaaga sarraysiiyo jannada kala sarraysiyi way kala duwan tahay walidaalika nebi moxamed sala allahu calayh wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim uu warinaya muxuu yidhi wuxuu yidhi idaa sa'altum اljannata fasaluuhu اlfirdows fainahu awsadu اljanna waaclى اljanna wafowqahu carshu الraxmaan waminhu tafjuru anhaaru اljanna haddaad ilaahay janno weyddiisanaysaan hadda waa jannadii janatulfirdows waata ugu sarraysa taa weydiista dhexdhexaadka ugu qiimaha badan ta ugu sarraysa weydiista carshiga raxmaankaa dusheeda ah webiyada jannaduna iyaday ka soo burqadaan kii biyaha ahaa kii caanaha kii malabka ahaa iyo kii kale muxuu ahaa ya iyo khamrigii lada lishaaribiin ataa bal anka layna barayeeg bal hanka layna barayeeg waxaa layna barayaa xataa maxay in aad hankaagu sarreeyo ilaahow anigu fardowsaan doonaya inaad tiraado hanku inuu aad u sarreeya doonaya haddii intaasi aynu ka dhigno arrimihii aakhiro arrimihii adduunyana waxaa la doonayaa hankaagu inuu sarreeyo oo aad ka gungaari karto oo aanu hankaagu noqon han adduunyo qure han aakhira ku gaadhsiinaya laakiin uu noqdo hadduu han adduunyo qura noqdo qiimo male saa doonto baad u fakertide markaynu aragtida islaamka ku miisaamayno nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiid oo saxiixa ah ayaa wuxuu yidhi isagoo adduunyada ka warramaya in qaamat isaaca haddii saacaddu ay dhacayso saacaddii qiyaamuhu wa biyaddi axadikum fasiila midkiin gacantiisana ay ku jirto laantimireed geedka timirtu wuu hawl badan yahi shan sano lix sano toddoba sano u qaadanaya inuu ku biqlo ama uu ku dhalo ma sahlanaa laakiin tamaandhadu <laughs> saddex bilood baa lagu goostaa wa biyaddi axadikum fasiila geed timireedkaa intaasoo sano qaadanaya hadda qiyaamihii baa imaka dhacaya saacaddii qiyaamaha ee warkeedu cuslaa ina zalzalaةa saacati shayءun caظiim yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicaةi cama ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تيدر السماء منفضر بين آيدي هيدين يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفضر به كان وعده مفعولا إذا السماء انفضرت إذا السماء انشقت آياته لم يذكى abdiscam ay ka warramayeen calaamadaha qiyaamaha iyo waxaa dhacaya haddii saacadda qiyaamuhu dhacaysa hadda lakiin weli ma dhicin wa biyadi axadikum fasiila geedkaa toddoba sano iyo muddadaa dheer qaadanayaana gacantaada uu ku jiro fain istadacta fain istadaaca hadduu karo qofka muslimka ah ee gacantiisa ay ku jirtaa inaanay intaanay saacaddu dhicin inuu abqaalo oo uu tallaalo oo uu dhulka ku taago falyaqrisha siidhigii baa dhacaya iminku dhacaya wax miyaad samayn la maya hankaagu ha sarreeyo oo adduunyada xataa saaad u gelaysaa saa ha noqoto wey adduunyada qof wanaag kaga tegay geedku haddaad saadu kaga tagto adoo adduunyadii camirayn lagu xil saaray oo wax wanaagsan sii sameeyey ayaad ka baxday dee waa adduunyadii waxaan ku lamaanaynayaa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam nebiyullaahi yuusuf si aad la wada socotaan boqorkii ayaa wuxuu ku yidhi qaala jacalnii calaa khazaa'ini اlardi innii xafiidun caliim buu yidhi markuu riyadii ka waramay riyadii la fasiri kari waayey ee uu boqorkii intuu riyooday uu kala garan waayey ee isagoo jeelkii ku jira riyadii la yidhi fasir ee gunaanadkii uu noqday riyadu abaarinay soo socoto weliba istaba socoto oo toddoba sano ah deedna toddoba sano oo kale toddoba sano barwaaqo abaa dhacaya toddoba sanoo abaaraa dhacaya waxa dhacaya sanad baa dhacaya shan iyo toban sano oo maarayn iyo qorshayn u baahan ayaa nebiyullaahi yuusuf intuu boqorkii la hadlay ayaa wuxu uhi ijcalnii calaa khasaa'in اlardi waxaad iga dhigtaa arrimaha hawsha iyada ah kaydkeeda iyo habaynteeda iyo qorshaynteeda iyo maamulkeeda ii dhib waayo innii xafiidun caliim aqoonteedii waan leeh ammaanadeediina waan leeh ummaddaa waan u badbaadinayaa waxooda ummaddaa waan u ilaalinaya maaha hadduu faanayo bay yidhahdeen culimmadu dee tafaasiirta haddaad baadhaan hadduu faanayo oo uu faanayo wuxuu ku odhan lahaa anigu nebi baan hay ina nebi baan hay ina nebi baan ka sii hay ina nebi baan ka sii hay hadduu faanaya wuxuu odhan lahaa cid caalamka iga qurux badani miyay jirta hadduu isagu shakhsiyaddiisa u doonayo c vigaaga maxaad ku qortaa imika c vigeenna hebel hebel saasaan hay saasaan markaasaa mararka qaarkood lagu taskiyad u samee qof aanad garanaynba wuxuu yahayba si cala alaqal ciddaa loo geynayaa ay ugu farxdo isagu hadduu is ammaanayo oo uu isa soo saarayo muxuu odhan lahaa intaasoo nebibabaa i dhalay quruxdii adduunkama anigaa haysta jamaalkiisa iyo xagguu ka soo jeediyo iyo reerkiisu ku faani lahaa kumuu faanin bay idhahdaan laakiin xifdi iyo cilmi buu sheegay ummaddani waxay u baahan tahay um, cid mustawaheedu sarreeyo cid abaarahan ka badbaadin karta cid wax yaree u soo baxe kaydka ah u maamuli karta oo qof walba majaacada iyo gaajada ka saari karta anigu kaasaanahay ummadda xoolahooda cuni maayo xafiid iyo amiin baan ahay aqoonteediina waan leeyahay culimada qaar waxay xisaabta aad ugu wanaagsanaa si kale markaan u dhigno waa dee wasiir qorshayn iyo maaliyadeed labada waanu noqonoo ummaddan waanu habayn deedna tii buu u dabaray ummaddan buu u badrheerayaa inuu intaasoo sannadood siiyo qof waliba wuxuu ku noolaan lahaa ummadda inaad wax u qabato oo inta adduunyada aad joogto maslaxadooda aad ka fakartaa oo aad ummadda horu marisaa oo laakiin hankaagu aanu noqon adduunyada aad ilaahay ajri kaga doontaa wanaaggaa aan samaynayo nimanka ummadda u samaynayo ilaah baan ajri kaga doonayaa khayr waa mid loo baahan yahy qisadaas runtii cibro badan ayaa ku jirta walaalayaal labada in laisla wadaa la doonaya adduunyada iyo aakhrada laakiin qof adduunyo diintu ma jecla qof adduunyo uun harkiisa ku soo ururay hankaagu waa inuu adduunyaya aakhiro noqdaa walidaalika qur'aanka kariimkaa ah haddaad imika u fiirsato waxaad ku arkaysaa aayadaha qur'aankaee faidaa qadaytum manaasikakum fadkuruu اllaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa famin الnaasi man yaquulu rabbana aatina fi اddunya wma lahu fi اlآakhirati min khalaaq وminhum man yaquulu rabbana aatina fi اddunya xasanaة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب markii xajkii soo gebagaboobay ayaa ummaddii dardaaran la siinaya ummaddu way qaybsamaysaa had jere ummadda gebigeeda way qayb minkum man yuriidu اdunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira mid adduunya doon mid aakhra doonaa jira ka aakhra doonka ah adduunyada looma diidayo laakiin waa inayna adduunyadu waa inay kuu hogaamisaa maxay xagga aakhra walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk ee eh, laakiin adduunyo baxtii unbaa runtii la diidaya deedna ilaahay jalla jalaaluhu aayadaha wuxuu ku sheegay fa min dadka waxa ka man yaquulu mid odhanaya uun rabbanaa aatinaa fi dunya ilahu addunya aniga isii aakhre isaga warkeedu ma yaallo muxuu leeyahay un ilaahu caafimaad ilaahu caruur ilaahu guurkii ma haye kharashkii guurka ilaahu deyn isagu meel yaro ayuu adduunyuu warkiisa adduunyuu ku soo ururiyey hadda macnaheedu ma aha lama diidana tan inaad ilahay caafimaad barido ilahay inaad arsaaq barido ilahay inaad ubad wanaagsan barido ilaahay inaad waxa weeye horumar inaad samayso adduunyo laguma diidana laakiin inaad adduunyo qura ilaahay barido ood aakhra meesha ka saartaa la diidday saa bay aayaddani waxay diidaysaa noocaa waxaa ka mid adduunyo uun ilaahay weydiisanaya wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq oo aan aakhro nasiib ku lahayn isagaa war aakhra meesha uma yaallo kaa lama doonayo nasiib mar haddii loo aakhre waxba kuma lihiin maxaa kuu hadhayba wa minhum waxaa ka man yaquulu mid odhanaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana adduunyo wanagsan baa ilah ku weydiista ilah dunyada haygu dhibin xasanana waxaa lagu fasiraa tafaasiir badan markaynu soo ururino waxaa weeye wanaagga adduunyadu leedahay ilaahw isi wa fi laakhirati xasana ilaahow aakhrana wanaagsi yacnii adduunyada igu sii waafaji camalkii aakhre aan ku guulaysan lahaayee janno igeyn lahaa inaan adduunyada ku sameeyo deedna aakhre sawaabkii iyo abaalkii oo janno aan helo haye waqinaa cadaab annaar waa ka saddexaad waa ilahu iga xijaab belada naartaa ugu weyne ilaahu iga xijaab kuwa ka sokeeya adduunyadana ilahay ka baryaysa oo dee nusuus ku soo aroortay baa jirta waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal guntiiyo gebagabadii waxa ay tahay waxaan u soo qaatay axaadii aayadaha iyo axaadiidta waxaan u soo qaatay maan jeclayn intaa inaan gaadhsiiyeba ana inaan hadalka badiyo sidiiba ma jeclin waxaan u soo qaatay hankii hoos buu u dhacay dareenkeenni wuu hooseeya cibaadadeennii baa hoosaysa salaaddeennaynu tukanayno ma garanayno waxaynu tukannay xataa salaaddeennu han ma leh salaaddeennu dhadhan ma leh iminka markaad salaadda tukanayso waa laga yaaba allahu akbar intaad iska tidhaahdo marka asalaamu calaykum waraxmatullah aynu ku wada war hello salaaddeenni dhadhan ma leh waxbarashadeenni dhadhan ma leh waxbixinteenni dhadhan ma leh u baahannay wax wada nool oo ruux leh oo naf leh oo qiimale baynu u baahannahay oo adduunyadana aynu ka muuqanno aakhrana ka muuqanno muslimka maanta caalamka jooga bilaahan weeye waa loo talaya suuqeennii waa idinkaa arkaya innaga maxaad meel kale ka tegi waa kaa suuqeenni adduunya halkaasaynu irbadna ma samaysano suuqeennina waa idinka arkaya cibaadadeennina waa idinkaa arkaya halkaynu marayna halkaynu marayna waa halkaa adduunyadii in la halgamo oo la muujiyo wanaaga oo dadka ugu sarreeya la noqday qiimaha leh siday caalamka u hogaamin jireen saxaabada iyo jiilalkii wanaagsanaa ayaa la doonaya in lagu taliyo lama doonayo sidaa darteed muslimka maanta caalamka joogaa waa loo taliyaayo shumburadana waa loo daadiya shumburada ma taqanaa yarkago <laughs> shumburada malaa garan <laughs> malaa waxoogaa yarna waa loo daadiya go'aan ay leeyihiinna ma jirto caalamka iyagaa ugu hooseeya kuwii adduunyada iyagu u banbaxay adduunyadoodii way wataan way ka midho keeneen innaga hadafkeennu uu ka qaarisiiya addunyah akhraa la isku xidhaya adduunkiina waxba kuma hayno oo han ma lihin aakhrana han kuma hayno imanka dhallinyarteennu hankii buu ka luma maxay bartaan wax bahalkanay ku jiraan wuni kana imanka saacadahoo dhan ay ku qaataan nimankii caalamka u fakeri lahaa nimankii dalka badbaadin lahaa nimankii diinta badbaadin lahaa nimankii caalamka dacwadda gaadhsiin lahaa mee soo kuwan bahyo facebook ku jira ee dabadeedna loogu soo dhex tuuraya ee maskaxdoodii way xawilan yihiinba way xawilan yihiinba saasuma isugu meeraysanayaan dabadeedna imminka waxa imminka beri dhowey wawaaba la ladnaaye imminka waxaynu marayna xataa dhallinyartii inay hoosu dhicii ugu weynaa ku yimid qaadkii oo mar dhexdii aan islahaa dhallinyartan mutacalimiinta ah iyo waabay ka yara waxoogaa korbay uga soo kacayaan in xataa qaadkii iminka kuwa yaryara weliba timaha dhinacyadana wada xiiray markaad salaadda casar iyo salaadda labada meelaha aad aragto waa dhalinyaro yararoo da'da yaryar siddeed jirka iyo toddobiyo jirka ah ilaa caaw deedna way dhacayaan subaxa hortii deedna ilaa duhurka way hurdayaan deedna duhurkay soo kacayaan deedna qaarkood shaxaadkii bay bilaabayaan goormaynu shaqaysan jabaan waxay ku horu martay adduunye marka la eego sidee toban saacadood bay shaqeeyaan sidee saacadood bay jabaan shaqaysaa inagu maxaynu shaqaynaa intaynu wax akhrinaa maxaynu nahay ummadani goormay horu maraysaa tii adduunyana ma hayno tii akhrana ma hayno haddaba markaan saa leeyahay dad wanaagsan waa la helaya laakiin waa laga batay waxaynu u baahan nahay isugumaynaaniman caawo oo idin idinkumaan sheegayn masaajidkan hanku lahaa anigaa idin sheegay sheekhi halkan tafsiirka noogu dhigayey hankiisu wuxuu ahaa inaanu annagoo yaryar dhowriyo toban jiraanu ahay wuxuu doonayay inaanu noqonno caalamka inaanu diinta iyo dacwadda gaadhsiino wuxuu doonayay iskuuladana waanu dhigan jirnay inaanu dhakhaatiirta caalamka ugu sarraysan noqon isagaa ka soo baxay isagaa bay oo kemiis sheekha tafsiirka noo dhigayay markaasaa wuxuu doonaya dhakhtarrada caalamka ugu sarreeya inaanu noqonno oo wuxuu doonaya muhadisiinta inaanu injineerada ugu sarreeya noqonno oo nimanka caalamka waxa weeyaan xagga accountiga iyo xisaabta ayuu doonay wixii ba isku kaaya daraa dabeedna waxaanu ku fakari jirnay nin muslina oo dhammaystiran oo tafsiirkii fahmay oo diintii fahmay oo adduunyadiina fahmay oo wax beddelaya takhiir samayn kara sababtaa darteed baanaan masaajidkan u ilaabin laakiin imanka waxaynu u badannahay dareenkeennu inuu hoos u dhacay deedna waa idinkaa badaha isku tuuray dhallinyaro muraayad madow intaad u gashateen caalamkii waa idinkaa inan yar waxaan habeen dhawey daawanaya inan yaroo la dhacay waxaa ka warramayey wariye universal cabdisalaan hereri baa ka warramaya waa youtubyada inaad ku aragtaan baa laga yaaba etoobiyaan bu noloshiisu aad bay u jilicsanayd duruuf adag tacliintii buu wadi kari waayey wuu dhigtaa baalashluu noqday isagoo baalashlaabu tacliintii hoose soo dhameeyey dabeedna jaamacaddii buu galay buuidhi jaamacaddii markuu galay ayaa jaamacaddu toban doolar wax gaaraya oo dee ah ayay siiyeen ardayda ladan ee jaamacadda ayaa waxoogaa ugu dari jiray jaamacaddii wuxuu kaga soo baxay isagoo injineera buu soo baxay jaamacaddii laakiin isagoo sidaa duruuftiisa u adag tahay markaa wuxuu islahaa buuhi markaad jaamacadda dhammayso ayaad shaqo heli doontaa shaqadii buu waayey buuhi waa soo qaban waayotin ti injineernimadu bartay inagu soo qaban waaye waa waxa inagu dhace badaha marka aan isku tuurno inankii muxuu yidhi maxaa kuu asal maxaa kuu rasmi ahaa buu yidhi baarashlahaagii mar markaa wana tusay isagoo jaamacaddii dhameeyo dirayska nimanka ardayda jaamacaddu ay qaadatee koofiyada ay waxaa isagoo gashan ayuu halkaa soo dhigay in yar kadibna haddana wuxuuna tusay inankii oo kabihii baarashay weliba etoobiya kabaha se loo baarashay mataqaanaan kuweynan kabaha way saaraan intuun qofku kursi ku fadhiisto ayuu kabihi isagoo gashan bu ay baarashay misuu saa dabeedna isagoo intuu halkaa soo fadhiyo kabihii u baalashaynaya ayuu tusay waa sax cid baryi maayo dee ma cid buu berye dhididkiisii buu soo saaraya iminka gawaadhida waxa inoo masaxa ma taqaanaan yaa inoo masaxa inama yaryaro oo etoobiyana ayaa inoo masaxa inama yaro keena haddaad tidhaahdo kabaha waxaan jeedaa gaariga masaxo afar iyo toban ku baad qaadanaa ama shan iyo laba dooro saddex dooro baad qaadanaysaa toban gaari waa imisa dee adaa dadka ugu ladan waad iska guursan dhawaanba dee halkanay lacagtiiba ku jirta haddaad tiraahdo wuxuu ku arkayaaba inaad xaqirtay oo aad dhulka dhigtay inaanu dibku haddaanu ku feerin inuu markuu kaa soo horbaxaba cuqda kaa qaada laga yaaba w marka ummadda noocaasi goorma mashaxaad baynu ku noolaana markaasaa waxa kuu imanaya dadka kuu imanaya ee wax ku weydiisanaya tatacajab inta ii timid aniga ee qaad un doonayso ee marba been xataa been ay ku kalifayso sheekh ciyaaraanu qabanaynaa ciyaaraha markaanu qabanno ayaan waxaanu samaynaynaa sheekh halkan garoonkana loogu samaynayaa markaa waxa kaloo dhan way dhayin shidaalkiiyo in yaroo sharaabaa ka maqan maciyaar may ciyaarayaan qaadkii waxa iska dayni haa hoo unbaa idhaado tee miyaanu igaba dhammaanaynba waxan mashruucan unbaadhi maalinkii dambe baan ku idhi waxaan doonayaa mashruuc wanaagsan inaan sameeyee salaada casr halkan igula soo tuko barnaamijkii iyo kharashkii wixii o dhanmaan diyaarinaya runtii waxaan doonaya haduu barnaamijkaas xaqiiqo yahay markaa inaan waxaa u dhammaystiraan doonayay barnaamijka miyuu ku imanaya <laughs> annaa waxaan doonayay inaan kaga soo qaado oo aan ilaa tago garoonkii inaan tago oon carruurtii soo arko oo wixii baan wada doonayey marka hore dabeedna mashruucu inaan u sameeyo maalin walba meseejyada waxaa loogugu soo diraya shidaalkii baa ayaa eh, iga go'ay isi masaajidka ayay igu yimaadaan markaasaa waxay ku odhanaya hooya sakaraada hooya waa sakaraad an shan doolar hadda wax weyn hadda qabsan maayo shan doolar ayuu ku odhanaya maxaad ugu baahantay gaari la'aan baa i haysa wasaan ku halkan ii fadhiiso gaarhigayga waan kugu dhiibayaabe intaan sunnaysanayan cashir ayuu iga baxsaday waxaa cajiiba waxyaabaha ka sii layaabka badan iminka halkaynu marayno iyo akhlaaqdii siday u dhimatay waxyaabaha layaab kale inanbaa isoo garab fadhiistay markuy soo gara fadhiistaan nin kaleo garanayaana wii soo gara fadhiistay oo ninkan garanaya markaa madrasaduu hayey oo maamulo ka ahaa ayuu ku soo maray markaasaa wuxuu ku yidhi maalintaa hooyaday baa dhimatay oo wajaalaan ku soo aasayaae waxoogaa ii dhib xataa islaamiya waa la wada aasay hooyooyinkii qiimaha lahaa isagoo ila fadhiyo oo igu yidhi aniga hooyaday baa dhimatay sheekh waxbana ma hayo wajaalay ku dhimatay sheekhii dhib ooma naxayba ishaare ii riday <laughs> ii rido isaan wax fahmay markaasaan ku ihi aad iga raalliha waad mahadsantahay mas muxuu kugu yidhi <laughs> masaan hooyaday baa dhimato wajaal mas-uuli waa intuu anigana igu yidhi wax igaga qaaday maalintii dhoweyd hadduu ku yidhaahdo waan baahanaya waxisii ma dhibba ah. waa been waa waxa weeye mar alla markaa duhurka ay gaadho uunbaa uun shaxaadkii iyo wixii markuu qaban waayo hooyadii dilaya uu aabbihii dilaya uu nafta saar marka waxaan uga jeedaan ku soo ururinayaa hankeennu ha kuwaasina in loo gurmaday u baahan yihin in loo gurmaday u baahan tahay dadnimadii in loo gurmaday u baahan tahay akhlaaqdii iyo dhaqankii loo gurmaday u baahan yihiin wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxba gabaygiyuu ilo durkiina waxaan ku soo deyri dardargeliya howlaha dacwada oo dadka u baaqa